بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقadii labiyo tobnaad ee su-aalihii facebooka waan ku soo qaadan doonaa siddeed iyo toban su-aalood ee na soo gaaray ka mid ah su-aalaha sideed iyo tobankii uun qaybaha kala duwan bay ku saabsan yihiin ee diinta iyo cibaadaadka iyo camalka iyo nolosha su-aasha koowaad qofku wuxuuna weydiinayaa maxay ku kala duwan yihiin xajka marka laga hadlayo axkaamtiisa arkaan iyo waajibaad maxay ku kala duwan yihiin haddiise arkaanta xajka laga tago ma la gudi karaa wax lagu kabi karo ma jiraa waa laba su-aalood su-aasha koowaad arkaan iyo waajibaad maxay ku kala duwan yihiin guud ahaan axkaamta cibaadaadka marka laga hadlayo baabulxaj marka la joogo khilaaf badani fuqahada culimmada kama jiro in la kala qaada camalka xajka oo arkaan tiirar iyo waajibaad iyo sunno loo kala qaado laakiin acmaasha kale cibaadaadka marka la joogo culimmada badankood ma kala qaadaan waajib iyo rugni isku mid weeye waxaa un caan ku ah fuqahada xanaabilada raxmatullaahi calayhim oo salaadiiyo marka la joogo waajibka iyo rugniga kala qaada marka xajka la kala qaadayo waxyaabaha ay qasabka tahay in la sameeyo haddii kasama si qaldan looga tagana lagu dambaabayo ama la kabayo waajibaad baa la yidhaahdaa hase ahaatee la-aantood uusan xajku buraynin tiirashii arkaanta xajkuna waa waxyaabaha ilaa la sameeyo xajku uusan asaxaynin tiirasha iyo arkaanta xajka ah ixraamka xidhashadaa kow carafo istaaggeedaa laba ku ah dawaafka ifaadadaa saddex ku ah sacyigii safiya marwa afar ku ah waxaa shan ku ah cinda shaaficiyati iyo fuqahadeennu timahoo la xiiro ama la gaabiyo ma jiraa rugni lixaad oo tartiib insaa loo kala hormariyo ah isla khilaaf ka jira wey waayo qaarkood baa haddii la kala hormariya asaxaya adigoon tawaaf iyo sacyi samaynin timaha haddaad xiirto dhib ma laha saa darteed kala horumarinta dhammaantood in la wada kala hormariyaay sidaa loo kala hormariyo waajib maaha oo arkaanta ka mid maaha laakiin qaarkood ixraamku inuu u horeeyo carafana ku xigtaay waa qasab markaa ka dambayso sacyigii iyo tawaafkii iyo xalqigii iyo taqsiirkii iyo kuwaa unbaa laga yaabaa inay wax isdaba marmari karaan inta kale oo ah musdelifo la baryo mina habeenada dambe ee tobanka wixii ka dambeeya la joogoo la baryo jamaraadka la tuurto iyo acmaal midihina waajibaadka wey waxay ku kala duwan yihiin midna waa la kabi karaa ama waa la cafin karaaba haddii xaalad timaado midina cafisna ma galo lamana kabo oo waa qaybta labaad ee su-aashoo rukni iyo tiir haddii laga taga xajka xajkaasi ma asaxayo ilaa ruknigii lala yimaado kadib arkaantu waa laba qaybood qayb dee aan laga daba tegi karin ilaa sanad dambe la gaadho oo wakhtigeedu dhammaada carafo oo kalaatiyo iyo qayb xataa haddaad safarto inaad soo noqoto ay tahay oo tawaafkii iyo sacyigii iyo oo aad samaysoodan xalaalba noqonaynin wixii aad dhar xidhatay iyana uun maxduuraad iyo xaraam lagu dhacay uu noqonayo laakiin xajkii laga daba iman karo oo lagu soo noqon karo oo loo iman karo labadaasay u qaybsamayaa midna de sanadka dambuunbuu noqon sida carafa istaageed oo kaleetiyo midina markaad xasuusato amaad ogaataad ka daba tegi kartaa laakiin wax bedel ka noqon kara ma jiro su-aasha labaad saa'ilku isla xajka buu dhowr su'aalood oo isku xambaaxa isku raran ayuu weydiinayaa wuxuu ka hadlayaa su-aasha qaybta koowaad wuxuu leeyahay waa laba qaybood aan iraahdo habeenada tobanka bisha marka carafo laga soo laabto habeenkii tobanku soo gelayso waxaa la yimaadaa mina markii lasoo dhagax tuurto ee lasoo tawaafana laba ama saddex habeenoo dambe minaa loo galbadaa waajibaadkii ka mid tahay wuxuu leeyahy shucuubta muslimka qaar ka mid ay soomaalidu ku jirtaay xaddii mina way ka baxsan yihiin oo musdelifay ku jiraan arrintaasi xajkooda wax mau dhimaysaa qaybta labaadna wuxuu leeyahay xilliga musdelifiya carafiya la aadayo iyo mina haddaad wakhtigii ka hor marto ama aad kadib dhacdaay xajka wax ma u dhimaysaa qaybta hore ah qofka mino meel ka baxsan baryaya dabcan mino barigeedu saynu sheegnay waa waajibaad hadday xaaje iyo baahi timaadana waajibkaa ugu dhacaa saa darteed baa nabigu alai slat o slaam dadka qaarkood ama dadka biyo ka waraabinayay ama xoolihii hadyiga raacayey nabigu u rukhseeyey meel midho ka baxsan inay soo baryaan oo dadkii geela hadyiga raacayeyna xataa ramyigii labamadii maalmood maalin isugu geeya waa kii la yidhi mino bannaankeeday baryeen wax dhiigoy bixiyaanna ma jirin dadkii siqaayada iyo zamzamka hayeyna iyana waa loo oggolaaday wax dam iyo hadyi iyo dhiigoy bixiyeenna ma jirin halkaa waxaad ka garatay hadday xaajo iyo baahi timaadaay waajib kuu dhacaa haddaba hadda waxaa yaallaay dadkii xujayda ahaayey waxay ka tira bateen inta ay mina qaadi kartay mar hadday ka bateen ama qofku casiisiyo ha baryo ama musdelifo dhexdeeda ha barye hadday xaajo timid iyo baahi meeluu ka seexdo oo laga baryaba la waayey oo mina intay buuxsanto dadkii ay ku qasbanaadaan meel ka baxsan inay seexdaan waxba xaraj iyo dhib malaa xajkoodana waxba u dhimayso ma dhibayso haddiise minaa iska bannaan tahay oy baryi karaan mina inay baryaan baa waajib ku ah. hadday baryi waayaanna jamhuurta culimmada waxay u badan yihiin dhiig iyo hadyi baa laga doonayaa su-aasha qaybta kale ah hadduu ka hor dhaco ama kadib dhaco hordhacu dhib ma laha maalinka sideedaad inay maka laga salaad subax lagu tukado ay qoraxdu kugu soo baxdaa wanaagsan xilliga barqadii aana mina la aado si duhur casar maqrib iyo cisho loogu tukado kadibna markay qoraxdu subaxaa sagaalaad soo baxdo la sii aado carafa carafana la galo haddii aad ka hor tagtay xilliga duhurka aadan carafo gelin markii duhurka la tukada la galo haddii xilliyadaa la tegayo ka hor la tago oo maalinkii sideed salaad subaxba milo kusii tukado ama maalinkii sagaalaad salaad subaxba carafa kusii tukado dhibaato ma laha xajka waxu dhibi mayso waktigaa ilaalintiisu waa sunna sunno laga tegayna dembina maaha xajna waxba ma dhinto wax lagu kaban uma baahato hadday noqoto waan ka dib dhacay halka meelay kadib dhaceedu u dhibkaya waajibka dhibkalee yeelan karo waa carafa carafa maalintaa duhurka laga bilaabo ilaa habeenkaas oo dhan salaada subaxinta ka horraysa saacata min leylin aw nahaarin mid ka mida ah inaad tagtaa la rabaa haddii waagii maalinka tobnaad sabaa uu kaa baryo carafo tegitaankeedu xajka alxaju carafa waad weyday inta kale wakhtigii haddii laga soo hormaro waad carafo intuu istaago qoraxdoo dhic inuu soo baxo musdelifa yimaadaay inta kale agharkeeda iyo haalibkeedu sunan weeye waxba u dhimi hadday dan iyo duruuftu keento iyo jidadka ciriiriga ah iyo daduu ku oo lagu qasbayna iyadana dhibaato ma laha su-aasha saddexaad iyada lafteedu xajkaay ku saabsanta wuxuu leeyahay qofkii qof kale ka xajinaya maxaa shuruudoo laga rabaa waxaa laga rabaa un laba arrimood oo asaasa arrinta koowaad naftiisa inuu hore igu xajiyey qof aan tiisa ka xajin qof kale kama xajin karo nabig alay sala slam xadidka ibn cabaas ee sunanku wariyeen waa kii arkay nin lalabeeka can shubruma ilaah shubrumaan ka xajinayaa wuxuu ku yidhi shubruma waayo wuxuu yidhi waa walaalkay ama qof aan qaraabannahay su-aasha waxaa loo weydiinaya dee shubrumuhu isaga isula jeediyaana war looma hayo ilaan qofkan magaciisa lama yaqaane labayka can shubruma markuu yidhaahdo dee ilaahu hebel baan ka xajinayaa adi magacaaga aad sheegaysa way dhici kartaa marka saa darteed nabigu faahfaahin u weydiiyey oo su-aasha intaan xukunka la saarin waa la hubsadaa wixii hubsi u baahan wuxuu yidhi waa walaalkay ama qaraabe ana wuxuu yidhi adigu ma xajiday markaasuu yidhi maya xuja can nafsik uma xuja can shubruma taada ka xaji kadibna shuruuma ka xaji taa waa qodobka koowaad ee laga rabo qoftiisa ka xajiyey inuu yahay wey midda labaadi markuu xajka xidhanayo ee labayka uu leeyahay inuu ula niyoodo hebel qofkii ahaa ama qofkii heblo ahayd qofkii kale uu ka xajinayey inuu ka xidhanayo inuu niyoodo wey haddii kale xajku can nafsihi buu niyadu noqonayaa saa darteed cinda alixraamina waa inuu qofkii kale ka xirtaa uu ka niyoodaa isaguna horey u soo xajiyey su-aasha afraadi isla xajkay daba socotaa wuxuu leeyahy xajku saddex qaybood weeye qaybtee baa ugu fadli badan se xajku waa ifraad iyo qiraan iyo tamatuc ifraadku waa qof xaj keliya xirtay oo isagii ku adkaystay ilaa uu xajkii dhammaysto aan ka hor cumraysanin qiraankuna waa un isaga oo kale laakiin xaj iyo cumruu hal mar wada xirtay tamatucuna oo qof cumraystay oo xalaal noqday kadibna xajka markuu soo galay xajiyey wey isku safar kabaa u fadli badan waxaa u fadli badan tamatuca u fadli badan nabiguna caleyh isalaatu wasalaam wuxuu u badan tahay nusuustu qiraan inuu ahaa ee xaj iyo cumro u wada xirtay laakiin sida bukhaari wariyeen min xadiidi jaabir radia allahu canhu wa xajka markuu ka hadlayey nabigu waa ka yidhi low istaqbaltu min amri ma stadbart ma ahdayd ma maa suqtu lhadyi haddii aan horay u ogaan lahaa waxyiga iyo cilmiga xajka hadda la ii waxyooday haddaan intaanan soo xilan aan ogaan lahaa xoolo ma soo kaxeeyeen haddaanan soo kaxaynina waa xalaal noqon lahay oo dadkaa mutamaticiinta xalaal noqday baan ka mid noqon lahaa laakiin qof soo xirtay hadyina wada inuu xalaal noqdo looma ogola saas darteed nabigu wuu tamaniyey wuu jeclaystay inuu sida dadka tamatucay hadyi wadin u noqon lahaa buu jeclaystay wuxuuna ku sababeeyey in waxyiga iyo cilmiga hadda soo gaaray gadaal looga waxyooday ee fadliga anwaacda xajkiihi markii hore waxyi loo soo waxyooday uusan ahayn oo ziyaadatu cilmin waxyooday waxyiguna maalin maalin iyo saacad saacad iyo usbuuc usbuuc buu usoo degi jiray waxkaamta mid cusub kolba nabiga loogu sheegi jiray sala allahu alay ali wasalam su-aasha shanaad waynu ka baxnay xajkii iyo su-aalihiisi qofkani shahaada bugu rabaa inuu gato wuxuu leeyahy qof jaamacad ka soo baxay ma macalin ii noqday wixii jaamacadda uu ku soo akhristoo dhan ayuu i baray shahaadadii jaamacaddaas haddaan gato ma dembi dembiba haa shahaadadu waxbaa taqaanaa waxaan ma taqaanid kama kama dhigna laakiin waxay ka dhigan tahay waxan waxaan ku soo bartay jaamacaddaas iyadaana ka soo baxay bay ka dhiganta markaad warqadda suuqa ka gadatahay waxa warqadani ay sheegaysa ee u akhristay uu ka soo baxay intaasuu derajo keenay oo jaamacaddu ay saxday waraaqihina ay siisay ma runbaa mise waa been waa been shaqadaan ku heli iyo haddaan aqoontai aqaaniyi waa baab kale xukunka shaqadaas maxay noqonaya wixii ka soo galay masale kale waayo laakiin ma ka been sheegi karaa shahaado beena ma qaadan karaa shahaadatu zuur inay kugu noqotaaba dhici kartaba su-aasha shanaad qofkani wuxuu leeyahay waxaan ognahay shuruudaha nikaax weli iyo markhaatiyaal baa ka mid a ah. waxaan joogay goob wax lagu guursanayo dad badan baan ku joogno aan ku dhegaysanaynay laakiin laba qof oo gaar markhaatinimo loo qoray ma ma jiraan ma asaxaya markhaatina ma wada noqon karnaa haa markhaatigu in la qoraayo hadhow yaa la tix raacaa ama dukumentiya waraaqa la qorayo maxaal yaa lagu buuxiyaa unbaa looga jeedaa laakiin markhaatiga sharcigiihi inaad goobjoog tahay waxa dhacayana ogaanaysood maqlaysa wey hadhowna aad markhaati furi karto marda dad badan ku joogteen intii maqlayso oo dhan markhaati weeye sharci ahaan nikaaxaana wuu asaxayaa qof kastoo ka mid ahna markhaatigii wuu furi karaa hadhow markhaatigiisa ma la qaadanaya waxay ku xidhan tahay isagu markhaatigiisa sabab lagu diida ma jirta oon munaasabado kaleoo kala duwan kaga hadalay su-aasha toddobaad wuxuu leeyahay dariskayga gaalka xaq ma igu leeyahay haa xaqii darisnimadu kugu leeyahay hadalkii nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarihu jibriil igama daynin dariskooda igu dardaarmayo ilaan is idhi iyagaa dhaxalkaaga yeelanaya iyo tii nabigu yidhi wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddexda ku dhaartay inuusan iimaan fiican lahayn markii la weydiiye waa qofkaana uu yidhi ma laa yamalu jaaruhu bawaa'iqa deriskiisu ninkuusan dhibaatadiisa ka nabadgelin ma kala qaadin xaadiidtaasi derisku ma gaalba ma muslimba ma sokeeyo qaraabo ahaa mise ma aha lama kala qaadin xuquuqda caamka ee deriska uu leeyahay bay leeyihiin derisku intaa hadduu muslimnimo ku darsadana xaqii muslimnimadaa ku darman hadduu qaraabtinimo kusii darmadana xaggii qaraabtinimadaa kusii darman kaa qaraabadii gaalna waa noqon karaa muslimna waa noqon karaa xaqii qaraabada keliya hadduu ku darsadoon muslim ahaynna xaq deris iyo qaraaba kugu yeelan oo raximka qaraabada dee in la xiriiriyu isna mudan yahay gaalba ha ahaade markii xaalaad laga reeba laga soo tago saa darteed derisku wanaajin iyo xiriirin wuu kugu leeyahy walidaalika saxaabadu waxay ka dardaarmi jireen deriskooda gaalka oo xoola hadday qashaan in deriska wax laga siiya gaalka oo yuhuud iyo kiristana bay dardaarmi jireen ridwaanullaahi calayhim jamiican qofka kale saa'ilka sideedaad wuxuu leeyay xoolo baadi aan helay oo ari ah oo isugu jira ido iyo riyo ama ari cad iyo ida isugu jira muddona waan hayaa waana ku rafaadsanahay maxaan ka sameeyaa waana naadiyo waan raadiya dadkii lahaa haddii muddo sanada uu naadiyo wuu milkin karaa tilmaamahoodana wuu aqoonsanayaa haddii uu maalin ay soo baxda dadkii lahaana wuu u gudayaa hadday joogaanna waa siinayaa haddii kalena waa xoolo ilaahay siiyey nabiga sal allau alay ali wasalam markii la weydiiyey ariga baadidiisa wuxuu yidhi hiya laka aw liakhiika aw lidi'b ama adaa qaadi oo intifaacsan ama walaalkaabaa kuugu iman ama heli oo ay ka lumeen ama waraabaa bannaanka ku cunaya cunay iyo yeydaa banaanka ku cunaysa oo xoolo jilcisano waraabaha yaryarka iyo bahalkaa duurjoogta yararka u fudud inay dilaan saa darteed qofku wuu qaadi karaa inaad xifdidood naadisana waad u qaadi kartaa markaad qaada kadibna fil asaxi cinda asxaabina shaaficiyad haddaan nahay intaad milkido ama aad iibiso ama aad qalato tilmaamihiisana xifdido naadada waad wadi kartaa haddii aad hesho qofkii lahaana waad u gudi kartaa haddii aad weydana xoolaad milkiday bay noqon karaan saylka sagaalaad wuxuu leeyahay salaadda duruufaha looga bixi karo waa imisa dabcan salaada haddii la galo waajibka ah iyo cibaadada waajibkaa ah soon ha noqdo in la dhammaystiraa waajib ah haddaan dan iyo duruuf sharcigu ogol yahay oo looga baxay aanay jirin ilahina subxana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tubtiluu acmaalakum camalkiinni ha burinina acmaasha waajibaadka ahee la galayna waajib bay noqotaa in la dhammaystiro sunna in la dhammaystira waajib noqoto cindanaa shaaficiya haddaan nahay xajkaa jira masaa'ilkan maalikiyada iyo fuqahada qaar ku kala duwannahay ka mid tahayoo oo sunanku haddii la gala in la dhammaystira mawaajib ba aan xajka ahayn dee madaahibta culimmada iskuma raacsana qaar baa ku dhihi doona sunnada xataa waa waajib inaad dhammaystirto walidaalika saxiixu almaraaqi waa kii maalikiyada xataab tilmaamayay wanaflu laysa bishuruuci yajibu fii gayri ma nadamahu muqaribu qif astamic masaa'ilan qad xakamuu biannaha bilibtidaa'i talzamu salaatuna wa sawmuna wa xajuna wa cumratu lanaa kada ctikaafuna iyo abyaadii ku tirinaya laakiin waatimu alxaja waalcumrata baan leenahay camalka in la dhammaystira waa waajib waxaa looga bixi karaa cudurdaar sharci oo daruuraada dabcan wixii salaada jabiya hadduu kugu yimaado gabadhii caadaa ku dhacday oo salaaddii ku jirta qofkii weysadii baa ka jabtay ama uu xasuusta inuusan weyse qabin dee qofkaa salaad sharci aba kuma jiro laakiin qofkii salaad sharciga ku jiray imaamkoo dheereeyey baa ka mid a salaada kugu dheereeyey sidii ninkii mucaad ku daba tukanaya nabig alas xilligiisii riwaayadii muslim waa kay ahayd insaraf uu ka baxay salaadii keligii baa xirtay oo dhammaystirtay waxaa kaloo looga bixi karaa salaada wixii daruuraad ah ilmaha dab ku dhacaya ilmaha meel ka dhacaya dab iyo waxbaa meeshii ka kacay wax daruuraada ah hadday yimaadaanna qofku salaada waa jari karaa qof biyo ku dhacay buu badbaadinayaa daruuraadkaana waa loo goyn karaa asalkuse salaadii in la ilaaliyo inay waajib tahay wixii aan daruuro sharci ahayn fuqahada waa itifaaq intaan ogahay oo khilaaf kama jiro saa'ilka tobnaad wuxuuna leeyahay haddaan xaaskayga ku dhaho waxaa haddaad samayso waad iga furan tahay haddaan idhaahdo ama waxaa haddaan sameeyo waad iga furanta muddo maanan samayn arrintii inaan ka laabtaan rabaa buu leeyahy saa'ilkan sidee baan arrintii shardigii aan xiray uga laaban karaa masaladani waa talaaq mucallaqa waana nooca fuqahada ay u yaqaanaan alxalif bialaaq oo dhaartii bay macno ahaan la wadaagtaa waxaa inaadan samaynin ama aad samaynayso ama aad yeeli ama aadan yeelaynin wixii ka dhalanaya diidiya yaalis bay la wadaagtaa masaladaasi tacliiqu talaaq marka la yidhahdo cinda jamaahiiri ahli lcilmi intaan garanaya si looga laabtahay ma jirto xalku waxaa weeye un inaad iska ilaaliso haddii aad samayso adoo xasuusan dalqadii way dhacaysaa ee waa tegaysaa si looga laabto oo shardigii waan ka noqday la yidhaahdo ma jiraan cinda jamhuuri alfuqahaa uu jiraa qowl cinda alfuqahaa ee daciifa oo odhanaya waad ka noqon kartaa saa'ilka ko iyo tobnaad wuxuu leeyahay qof cilmiga yaqaana ma ihi laakiin wixii khayr aan soo maqlo dadkii sidii inaan ugu sheegaan jeclahay ama sidii aan u sheegayo ereygii haddaana isticmaalina mid la macnaan isticmaala ma wax dhibaa ah ku jira midda kale wuxuu leeyahy dadkii waxaa dhib iga haystaaye waxyaaba lasoo duubay iyo video wanaagsan iyo cod wacdiya haddaan u shido waa la iska sheekaysano waa la mashquuli filimkale iyo ciyaariya haddaan u daarana waa la wada daawano waa la soo wada jeedaa iyadana dhibkaana waa sheeganaya masalada hore qofku ereyga hadduu xasuustana wuu u sheegi karaa macnihiisii haddii uu hubo uusan macnihii waxba ka bedelayninna wuu sheegi karaa dabcan aayad macnaheedu sida ahaa iyo xadiid macnihiisu sida ahaa wuu dhihi karaa weligeed ban shariicadii iyo diinta iyo dacwadu umam aan carab ahayn baa la gaadhsiin jiray macnihii qur-aanka iyo sunnadaana loo sheegi jiray masalada tafsiirka qur-aanka iyo riwaaya bilmacnaa xadiidkiiyana ay ku timid oo cajamkii dadkan carabta ahayn lagu gaarhsiinayay carabta dhexdeedana riwaaya bilmacnaa ay timid oo ereygii erey lamida booskiisa la gelin jiray wey taasi dhibaato ma laha khayrka fidintiisana de waa laynaga wada rabaa wixii yar iyo aqoon badan inaad leedahay qasab maahane nabigu waa ku yiri balliquu canii walow aaya tan dadku ay mashquulayaan dabcan shaydaanku dadka ma daayo wacdi baad ka hadlaysaa ee salaaddii buunan ku daynaynin ood hareeraha fiirin iyo mashquulin uu ku dhibayaa oo qofku kolba meel isha uu ku xadayaayo nabiguna ku tilmaamay hareeradayga salaada ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alcabdi waa dafid shaydaankiio kolba dhinac khushuucdaada iyo qalbigaaga iyo indhahaga u dafaya wey marka mashquulkaa laga mashquulayo mar taasi way noqotaa adiguna waxaa lagaa rabaa inaadan ku badinin dadka ood wakhti ku habboon iyo marmar uga dhigto si wixii intay dhibsadaan aynan u nicin ibni mascuud markay rag ku yidhaahdeen wacdiga maad noo bedisid wuxuu yidhi maya nabigu kaana yatakhawaluna almawcida makhaafata asa'aamati calayna nabigu wacdiga muddo markii la joogaba muddo markii la joogaba wuu na wacdin jiray marmar buu na wacdin jiray muxuu inoogu badin waayey inaan ku daallo oon ka noognoon dhibsanuu ka baqay dadku dogsaanay ku dhibsanin wixiina ugu xiisoodaan marmar uga dhig laba wax dheerah uga dhigina wakhti badane wax kooban saddex wax rootiini oy ka daalaan ha uga dhigine wax u kala badbedel marka xikmo ay u baahan tahay mawciidadu iyo wacdiga iyo khayrka fidintiisu sariirka laba tobnaad wuxuu leeyahay waxaa jira laba qof oo walaalo ah oo xoolo dhaxala isku lahaa iyagiina carruur bay leeyihiin iyagoon dhaxalkii weli qaybsan ayaa walaalihii mid dhintay caruur buuna ka tegay caruurtaas dambe dhaxalka waxma ku leeyihiin haa markii hore labadii walaalahaydee wada noolayd baa la dhexal siinayaa kadib kii dhintay baa xoolihiisu carruurtiisi iyo dadkiisu dhexlayaan walaalkii waxma ka soo geli doonaa way dhici kartaa hadba dadka uu ka tegay inta ay yihiin iyo qaybaha noocyada ay yihiin buu ku xidhanaya dad asxaabulfuruud casaboo ka xiga haddii la waayo furuudii muqadarka ahayd oo faralkii xoolihii dhammaysatana la waayo famaa baqiya falowlaa rajulin dakar inuu noqdo way dhici kartaa saa darteed walaalkii dhintay iyo ka nool baa la dhexal siinayaa kan dhintay wixii ku soo aada ilmihiisaa la dhexal siinayaa marka haddii dhexalka la qaybinaya walaalkii wax ka soo galana dee ciddii culimo ee meeshaa joogtaa inuu geli kariyo in kale kala go'aaminaysa saailka saddex tobnaad wuxuu leeyahay waa qof dumara ah. waxay leedahay ninkayga iyo baasaboorkiisii dharka lagu dhaqay kasna ma ahayn isna waa xanaaqayoo markaasuu diintayda caayay anigana waxaan ku yidhi waan kaa furnahayba mar haddaa diintayda caayda waan kaa furnahay isagiina markii dambe wuxuu ku dhaartay inuusan diintayda caayin arrintaasuu ku dhaartay cidnadna lama joogin cidna uma sheegin mar hore ayay ahayd waana iska dhaafay haddana shaki baa ay galay bay leedahay gabadhani sababtoo ah inuu caayay baan hubaa ee maxaan sameeyaa masaladu waa laba qaybood marka koowaad diinta caayisteedii hadduusan xasuusanin oo uu yahay qof intuu carooday waxa uu ku hadlayay aan ogeyn waxba isaga wax xukuna ma qabto axkaamulmajaaniin buu noqonayaa rafica alqalamu can halaaatin waxaa ka mid ah can ilmajnuuni xataa yacqil qofka maankiisu maqan yahay ilaa uu soo miirsado saa darteed qofku caradiisu hadday gaarto in wuxuu sameeyey iyo wuxuu ku hadlay usan waxba ka xasuusanin amausan waxba ogeyn wuxuu lahaa isla hogeyn cayna looma qabto reerna kama furmo qaybta labaadi waxaa weeye haddiiba ay dhacday inuu ka sucaayey diintoo kas loo caayay waa lagu ridooba waa lagu gaaloobaa xukmu ridda markay timaadda reerkuna reer isdhaqday oo xiriir gogoleed iyo gogol isku arkay ay ahaayeen ciddaa bilaabata muddada ciddada lagu jiro ama uur ay leedaha ku cidda tirsato ama caadadii dhiiggii ha ku cidda tirsato ama bilihii ha ku cidda tirsatee axkaamtii ciddada sida lagu sheegay muddadaa kadib haddii qolabadii qof midkoodii diin ka baxay rag iyo dumar oo diintii dib ugu soo laabtaay reerkii sidiisiiba usii dhaqmaa keliya waxaa un looga baahnaa isaga haddii uu kasuu sameeyey inuu soo laabto oo ka towbad keeno intaa unbaa looga baahnaa xiriirkiina si toos otomatiga ah buu usoo noqonayaa reerkii sidaa ku dhaqmana dhibaato malaw wabilahi towfiiq taasi waa su-aal qoyska ahayd su-aasha xigtana qoyska waay gabadhani waxay leedahay ninkayga aan kala tagnay wixii ugu furay laba dalaaqood reerka iyagii baa soo dhexgalo inay isku kaayi celiyaan bay rabeen ninkii markii lala hadlay halkii rajactu laga filayey yidhi tii saddexaadna waa ugu daray tii saddexaadna way ku furanta muddo kadib ayuu leeyahay oo dib uga shallaayayo reerkii iyo ilmihii waan rabaa ayuu leeyahay bay gabadhu leedahay ciddadiina way dhammaatay maxaa xal ah masaladani waa laba qayboodoo marna waa masalatu talaaqi athalaath marna waa ciddada dhammaatay masalatu talaaqi athalaath saddex dalqadood ma israacaan waya masalada nuxurkeedoo hal ciddad ma isugu tagaan masalo khilaaf badan ka jira weeye muddo dheerna soo jiitamay marar badan saan sheegnay aniga asaxul qowleyn ee naska u dhow hal dalqadun baa dhacaysa markaas laba dalqadood isku ciddo ma galaan hadduu laba yiri iyo hadduu saddex yiri iyo hadduu hal yiri oo mid labaad ka daba tuuray oo mid sadexa ka dabageeyo hal dalqadun bay ciddadaa noqon sidaa haddii la yidhaahdo xilligaas dalqad dambe uu ka daba tuuray meel lama laha tii hore hadduu laba yirina halunbay noqon kadib ciddadii hadday dhammaatay guur iyo nikaax cusub baa u furan hal dalqadi way dhacday dee labuu igu furaydu hadday isku mar ahaydna halkaa unbaa dhacday hadday mid hore oo jirtay ay ku darayso isku noqdeen mid labaadna ay taa noqotona hal dalqadoo hadha isku qabayaan wixii baaqi u ahaa bay isku qabayaan laakiin nikaax cusub oo markhaati iyo meher leh bay samayn karaan saailkii shan tobnaad wuxuu leeyahay waxaa ay go-aan gacanta midig atixiyaadka markaa la atixiyaadsanaye tashahudka iyo shahaada ashhadu an laa ilaaha laleeyahay farta bidix ma taagi karaa maya sunnadu gacanta midig weeye haddii gacantii midig ay go-an tahay maxalkeedii wuu zuulay sunnanimadeeduna midigtay ku xidhnayd bidixna lama taagi karo hakadaa nasa fuqahaa'una shaaficiyadu imaamu nawowi rag kalaba raxmatullaahi calayhim waxay ka hadleen gacantaa go'an fartii ma la taagayaayo ma lagu atixyaadsanaya lafteeday ka hadleen masaladaasi sunno ma aha waayo sunnadu gacanta midig iyo weliba fartaa keliya ku xirnayd gacan midi keliya maahe oo dhan meehe hadday fartii go-an tahay taki xigta ma la taagayaa maya tii ugu talagalay ee loo qoondiyo hadday maqan tahay waa sunnay ahayde maxalkii iyo booskii iyo sunnada wixii loogu talagalay in lagu sameeyaa maqan saas darteed sunanimadiiba way ka baxaysaa niyada uun khayr iyo ajir wanaagsan allah ka siiyo su-aasha lix iyo tobnaad ee su-aalaheenna maanta facebooka ka midka yihi xalaqada labiyo tobnaad saailkani wuxuu weydiinayaa wuxuu leeyahy dadkii tahriibay bay ahaayeen gabadh baa ka geeriyootay gabadhii wax dhaqaa la waayey oo dumara iyagoo ragaa dhaqay sidii bay ku aaseen arrintaas diintu maxay ka qabtaa hadal su-aal dheero intaa murtideedu tahay bay ahayd kadib waa kanfeen waa lagu tukaday waa la aasay masalada in lagu lagu tukado oo la kanfo oo la aasaayey arrin loo baahnaa bay ahayd masada dhaqitaankuse khalad bay ahayd iyagoo rag ajnebi qof dumar oo ajnebi inay dhaqaan lama ogolo sida nin hadduu dhinto haween dumaroo ajnebi ka ah aynan u dhaqi karin maxaarimtaa muran ka taagan yahay laakiin masalada hadda taallaay waa dad ajaaniba ma u gebagabayn lahaayeen maya nin ajnebihii qofkan dumarka ah taabashadeedu waa ka xaraam haddii la waayey dumar ama rag maxaarim ah ama nin qabayn la waayaay sideedaasaa lagu kanfayaa ummadada korkintae lagu dadaa korka lagaga qabanayaa sidaasaana lagu aasayaa sidaasay ahayd laakiin iyagu dadaal bay ka ahayd aqoon aan hadday u geysay dadaalkay dadaaleen insha allahu tacala inaan dembi yeelan baan rajeynaynaa laakiin ma saxnayn dhaqitaanka ay dhaqeen saa'ilka toddobiyo tobnaad ama su-aasha toddobaad waxay leedahay waxaan u fahmay qof dumara weeye waxay tahay khalad gogol dhaafaa ka dhacay waa laga yaabaa reer mayna lahayn ama qof dhalinyaro ahayd ama markaa xilligaa ka dhacay reer ma lahayn kadib bay nin guursatay ninkiina umayna sheegin arrintaa inay dhacday waxay leedahay ma dembi baa haddii aan ninkayga ka qariyo waxaan leenahay jawaabtu asalku waa maya laakiin mar bayna bannaanayn asalku qofku hadduu dembi ka dhaco inuu is asturo wey haddii qofii ogaadana satrulmuslim waaye qofka muslimka ceebtiisa in la qariyo wey isaguna ilaahay u toobad keeno ilahay u toobad keenna ciddii ogaatay ay tidhaahdo waxba ninkay guursanayso kama duwana nin khalad ka soo dhacoo qof dumara guursanaya inuuna ku qasban inuu sheego inuu is loo baahan yahay biniadamku waa khaldamaa towbada ilahay abwaabtiisuna waa waasac ilaah iyo aadamu waxay ku kala duwan yihiin khaladkaad ka gasho aadamuu khaladkaad ka gashaay inaad u sheegtoo isfadeexayso lagu ogaada wey ilaahay laakiin khaladkii aad ka gasho keligaabaa u oo bari ceebtaadina way ku asturaan saa darteed gabadhaasi ninka inay u sheegtahay waajibkumaha mana ficna inay u sheegto allaahumma hal mar maahane haddii meeshii wax la qarinayo ilmo iyo uuruu jiro hadduu meeshii ilmo jiro uusan ninkii dhalin inay u qariso ma bannaana ama inay guurka ka cudur daarato ama ay u sheegto ilmo saasa inuu jiro waayo ilmuhuusan dhalin oo lagu abtiriyey oo dowsan maxram ayn maxram u noqday haduusan dhexalkeedan dhexalkeeda yeeshay wixii dembi ay ka yimaadeen iyadaa qaadays waciid axaadiid ku soo aroortayna way jiraan sixadeedii inay sugan tahayba muran ha ku jire sailka u dambeeyaay iyo su-aasha u dambeeya wuxuu leeyahay su-aal dheeraan karto laakiin aada u soo koobi doonno wuxuu lee jira waxaa jira diireed badan wuxuu leeyahay ictisaam baa jira wahaabiyaa jirta akhwaan baa jira iyo wixii lamida ah. haddaan ka madax bannaanaadoon midna ku biirin diintu maxay ka qabtaa way u bannaantah waajib ma aha ku beeritaankooda asal ahaan sunnana ma aha ma bannaan tahay magacaa dheh ama magac kale dheh wixii tacaawun khayra qofka uu ka geysan karo way bannaan tahay tacaawunka ama ha noqdo suuro iyo qaab inaad ka mid tahay ama ha noqdo adoon ka mid ahayn wixii khayra masaajid baa la dhisayaa agoon baa loo gargaarayaa dad baa la heshiisiinayaa sulxi baa lagu jiraa wixii khayr iyo wanaaga samayntiisa wixii shar iyo mafsadaa ka hortaggeeda cid kastaa la kaashan karaa ee ururo ama aan ahayn cidaha iyo cid aan ahaynna waa iskaashan karaan tacaawunkaa weeye sharcigu waxaa waajib si guud ummadda ku ah adigana laga yaaba si gaara ah inuu waajib kugu noqdo ama sunno noqdo hadba hawshan inteebay kaa maarmi kartaa iyo inteena kaa maarmi karin waajibaadkii kifaa'iga ahaa goormay cayn noqdaan goormayna noqonin masaa'ilkeedii tegaysa dee hoos markii faahfaahinta loo galo dhacdada iyo duruufta ku xeeran axkaamta sharciga lagu qiimeeyo ururada inaan kamid noqday oaan ka mid noqonin oon bannaanka ka jooga ma ii bannaan tahay haa wax diinuhu kugu waajibinaya ama sunno kaga dhigayaay ma jiraan haddana xaalad kaloo marka adiga kugu xeerani aynan jirin de xaaladaasna sideeda in loo qiimeeyo waxa ku xeeran sharciga lagu miisaamo bay u baahnaan marka la sheegaana xukunkeeda loogaan kara lakiin asalku maya waajib kugumaha sunnana kugumaha waad ka madax banaanaan kartaa banaanka adaad joogi kartaa keliya ilaahay ka cabsoo toosnow wixii khayr iyo wanaagana ka shaqe intaasaan kusoo gebagabaynaynaa su-aalihii xalaqadii labiyo tobnaad ee toddobaadkan barnaamijka facebooka intaan xalaqada xigta isaga imanayno sidaa iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu